yusabbixu waxaa tasbiixsanaya lilaahi alla waxaa ku tasbiixsanaya oo nasahaya maa makhluuqaadka fi samaawaati samayaalka dhexdooda ku sugan iyo wamaa makhluuqaadka fi lardi dhulka dhexdiisa ku sugan lahu kel alle keligii buu usugnaaday almulku wax lahaansho walahu isaga keligii buu usugnaaday alxamdu ammaanta iyo mahaddu wa huwa isagu calaa kulli shayin shay walba korkiisa qadiirun midkii awoodo wey huwa isagu aladii midka way khalaqakum idin abuuray oo fa minkum waxaa idinka mida kaafirun mid kaafir ah wa minkum waxaa idinka mida mu'minun mid rumeeyey wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arka wey khalaqa wuxuu abuuray alle asamaawaati samaawaadka iyo alarda dhulka bilxaqi iyagoo cadaalad ku sugan wasawarakum uuna idin sawiray oo fa axsana wuxuu wanaajiyey suwarakum suurooyinkiina wa ilayhi xaggiisa ayaana almasiiru noqodka iyo ahaanshuhu ayuu ahaaday yaclamu alla wuxuu og yahay maa fi samaawaati samaawaatka waxa ku dhex suganaya walardi dhulka wayaclamu wuxuu og yahay maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan iyo wamaa shayga tuclinuuna aada muujisanaysaan wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan wey bidaati suduuri xaaladaha laabta u saaxiibka ah alam yatikum miyeyse soo idiinma imaanin naba'u ladiina kuwii warkooda kafaruu kufriyey min qabl horaan oo fadaaquu dhadhamiyey wabaala amrihim arrinkooda cidhibxumadiisii dhadhamiyey walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya daalika kaas oo inay cidhibxumo arrinkooda cidhib xumadiisii dhadhamiyaan aakharana ay cadaab ku yeeshaani dalika kaasi biannahum bisababi annahu sababku waxa weeye annahu amar yo shaniya kaanat waxay ahayd ta'tiihim miday u timaado rusushoodii baa ula imaan jirtay bilbayinaati xujooyinkii mucjizooyinkii cadcaddaa fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen abasharun ma bashar baa yahduunana na hanuuninay ma bashar baa na hanuunino aanu raacayna fa kafaruu markaasay kufriyeen rusushii bay ku kufriyeen watawallow wayna jeesadeen oo iimaankii bay ka jeesadeen wastahnaa wuu deeqtoomay allahu allana wuu ka deeqtoomay iyaga wallaahu allana haniyun midkii deeqtoomaya xamiidun oo la mahadiyo zacama waxay sheegteen alladiina kuwii waxay sheegteen kafaruu kufriyey an lan yubcathuu inaan la soo saarayn qul waxaad dhadaa nebi maxamedow balaa soo bixin la-aan iska daayaya inaan laydinka soo bixinaynin iska daaya taasi wax jirta ma ahee warabbii rabbigay baan ku dhaartay latubcahunna waa laydin soo saari oo waa laydin soo saari uma kadibna latunabba-unna walle waa laydin warrami oo waa laydin warrami bimaa shayga camiltum aada samayseen baa laydinka warrami dalika kaasina inuu idin soo saaro oo idiin warramo dalika arrinkaasi cala allahi alla korkiisa yasiirun midkii ku fudud wey faaaminuu rumeeya marka billaahi alla rumeeya wa rasuulihi iyo rasuulkiisa wannuuri iyo nuurkii alladii nuurkaasoo anzalnaa aan soo dejinay wallahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun midkii xoog u awey wax ka qarsoon alla subxana wa tacala ma jire yowma maalin ka sheekee yajmacukum uu idin kulminayo alle khalaa'iqdii o dhan liyowmi ljamci kulminta maalinkeeda kulminta maalinkeeda laydin kulminayo liyawmi ljamci kulminta maalinkeeda markuu alla idiin kulminayo ka sheeke dalika kaasi yawmu taqaabuni isdegidda maalinkeedii wey waa maalinkii laysdegahayay wey waman yu'min ruuxii rumeeya billaahi ilaahay oo yacmal sameeya saalixan camal wanaagsan yukafir wuu asturi alle canhu xaggiisa sayi-aati sayi'aatihi xumaanyaalkiisuu ka asturaya ka qarinaya wayudkhiluhu wuxuuna gelinayaa jannaatin jannooyin buu gelinaya jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashii ay socdaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexooda abadan weligood daalika kaasaana alfawzu liibaantii ah alcadiimu ee weynay ladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga beeniyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii weeyey khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha naarta dhexeeda wa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado oo loo noqdo naartaasaa u baas la wey maa asaaba ma asiibo min musiibatin musiiba ma asiibto ilaa biidni illaah idan ilaahay xaal ay ku sugan tahay mooye waman yu'min ruuxii rumeeya billaahi alla rumeeya yahdi wuu hanuunin alle qalbahu qalbigiisu hanuuninaya wallahu allana bikulli shayin shay walba caliimun midkii yani ogaansho badan wa atiicuu aeeca allaha alla aeeca wa atiicuu aeeca oo ka amar qaata alrasuula rasuulkana aeeca fain tawalaytum haddaad jeesataan oo daacada iyo daacada ka jeesataan fa calaa rasuulina rasuulka korkiisa waxaa ahaaday uun albalaagu gaadhsiintii almubiini ee cadayd inuu idin gaadhsiiyo si cad unbaa dusha ka saaran inta kaleeto xilma saarno maana laa allahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye wa cala allahi alla korkiisa falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'minuuntu ha tala saarteen yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow ina min aswaajikum xaasaskiinna waxaa ka mid a iyo wa wlaadikum caruurtiinna caduwan cadow lakum idinka cadow idin ah xaasaskiinna iyo caruurtiinna qaar cadow cadowaa ku jira ee faxdaruuhum ka digtoonaada iska jira ka taxadara wain tacfuu haddaad cafidaan oo watasfaxuu aad ka jeesataan oo watakfiruu aad iska dhaaftaan fa ina allaha alle kafuurun midkii dhaafid badan way raxiimun oo naxariis inamaa amwaalukum xoolihiin iyo wa wlaadukum caruurtiinu fitnatun waa uun imtixaan iyo jirrabid wey wallahu allana cindahu agtiisa waxa ahaaday ajrun ajir ba ahaaday cadiimun oo weyn fataquu llaha alle iska jira all ka baa ma staactum intaad karaysaan ah, inta awoodiina wasmacuu maqla oo waaiicuu yeela waanfiquu bixiya khayran yakun wuu ahaanayaa khayran khayr buu ahaanayaa lianfusikum nafyaalkiini waman yuuqa ruuxii la ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa lex jecladeediiyo bakhaylnimadeeda laga ilaaliyo fa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah in tuqriduu haddaad amaahisaan allaha alle qardan amaahin xasanan oo wanaagsan yudaacifhu qardigaa alle wuu labalaabi lakum idinku idin laalaabi wayakfir wuuna dhaafi lakum idinka khaladkana waa idin dhaafaya wallaahu alle shakuurun midkii shukrin badan weeye xaliimun oo dulqaad badan wey caalimulgaybi weye waxa maqan midka ogsoon weye washahaadati iyo waxa joogaba alcasiizu midka qaalibkaa weeye een laysku taagi karin alxakiimu ee xikmadda leh xikmada ku tilmaamo